بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu soo wadanay taariikh nololeedkii geesigii muslimiinta ee cabdillaahi bnu zubayr ridwaanullahi calayhim waxa aynu ka soo sheekaynay macrakadii lagu hoobtay ama fitnadii weynayd ee dhex martay saxaabadii rasuulka waa qoladii marka uu hogaaminayey amiir almu'miniin caliy bn abi taalib radia allahu canhu wa karama allahu wajhah iyo qoladii kale ee ay hogaaminaysay ummi almu'miniin caaisha bint abi bakr radia allahu canhuma iyo zubayr iyo talxa ilaahay raalliha ka ahaadee waynu sharaxnay waxna waynu ka tilmaamnay sidii macrakadaasi duulaankaasi uu u dhacay iyo sidii dadkii fitna wadayaasha ahaa ama ka dambeeyey dilkii cuthmaan ibnu cafaan ay dhagarta u maleegeen labadii qoloba dabadeedna sidaa la ysku galay oo markaa dhibtii intaa leegay ka dhacday goobtaa walaalayaal waxaa ku dhintay geesigii muslimiinta ee zubayr ibnu alcawaama radi canhu ardaah oo waxaa si shirqool ah u dilay ninkeenu nidhi waxaa la odhan jiray camru ibnu jarmuus habaarqabahaas ayaa markaa isagoo salaad ku jira n si shirqool ah markaa tacni ugu sameeyo ka taagay mindi ama seeftiisa ka taagay kadibna kurtaba ama madaxa ka gooyey waxaynu kaloo sheegnay inuu madaxiisa u geeyey isagoo doonaya caliy bn abi taalib radi allahu canhu inuu kaga farxiyo bal inuu markaa madaxiisii uu qaaday dabadeedna imaamu caliyi radi allahu canhu uu yidhi bashiruu qatila bna safiya binnaar wuxuu leeyahay samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh ninka dilaya wiilka safiya ay dhashay oo ah markaa zubayr bna alcawaam radi allahu canhu ugu bushaareen naarta walciyaadu billah ninkana waxa la tilmaamaa inuu isdilay markii uu ogaaday ama uu dhedhamiyey in kolley ba imaamu caliya radiallahu canhu uu dilaayo riwaayooyin kalena ay tilmaamayaan maya wuu baxsaday oo markii wiilkiisii curwa ibnu zubayr baan filaya xilligiisii uu joogay caraaq oo xitaa uu markaa curwa ibnu zubayr radiallahu canhu uu isaga laftigiisuna iska dhaafay oo uu yidhi ninkani nin u qalmi karaya xitaa ma aha in loo dilo zubayr bnu alcawaam walaalayaal waxaa kaloo goobtaa ku geeriyooday talxa ibnu cubaydillah talxat alkhayr talxat alfayaad saxaabigii markaa geesigana isaguna ahaa radi allahu canhu ee ku wanaagsanaa xagga sadaqada iyo waxbixinta ee saxaabadii rasuulkana ka mid ahaa isagana waran aan la garanayn meel uu ka yimi ayaa lugta ama ruugga kaga dhacay arrintaasna waxay ku keentay markaa in uu dhiigbaxo oo u dhiiggiisii uu buuxiyo markaa khufeynkii uu sitay kabihii waaweynaaye uu sitay dabadeedna uu addoon uu lahaa uu qaaday oo u geeyey magaalada markaa basra gurigaas isagoo jooga markaa ayuu ku geeriyooday radia allahu canhu wa ardaa dhibta intaa leeg markii ay dhaacday waxaan kaloo tilmaamnay in marka awrkii ay saarnayd caaisha binti abibakr radi allahu canha isagana la boqmagooyey markuu awrkii uu dhacay ay ciidamadii markaa caaisha radiallahu canha safkeeda joogay marka ay jabeen kadibna ciidamadii muslimiinta ee markaa amiir ilmu'miniin caliy bn abi taalib uu hogaaminayey ay sidaa markaa gacan ku hayntii goobta dagaalka ay ku yeesheen oo baa reeyey caliy bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu ahaa walaalayaal caalim weyn iyo aqoonyahan weyn iyo faqiih weyn buu ahaa oo cilmi badan iyo aqoon badan ka dhexlay nebiga sala allahu calayhi wasallam labadii qole ee muslimiinta hayee islaayey labadii qoleba waa ku tukaday waana u duceeyey waxaynu tilmaamnay inuu u tegay markaa talxa ibnu cubaydillaah oo uu lahaa aad baan uga xumayaa ama uga xumahay ama way idhibaysaa buu leeyahy inaan ku arko adigoo dhintay abaa muxamedow waa talxa ibnu cubaydillaah radi allahu canh oo lahaa marka cali ibn abi طalib lawadadtu an amuuta qabla hada bcishriin sana yacni waxaan jeclaan lahaa inta aanay waxaasoo fitnaayo dhibka inta leegaanay dhicin inaan dhinto labaatan sannadood ka hor baan jeclaan lahaa buu yidhi cali ibn abi طalib radi allahu canh macrakadii marka halkaasay ku gebagabaysantay ciidamkii marka cali bn abi talib uu hogaaminayay baa gacan ku sarrayntii marka goobta yeeshay baraarujinunba markaa halkaa aan doonayna inaynu baraarujinno oo ah fitnadii dhex martay saxaabada ridwaanullahi calayhim may ahayn markaa fitno marka ay wada dagaalamayeen dad gaala iyo dad muslimiina ama dad munaafiqiina iyo dad muslimiina laba qolo oo muslimiinaba wada dagaalamayey oo mu'miniinaba wada dagaalamayey labada qoloba saxaabo waaweyn oo qaaliya ayaa ku jirtay marka fitnadana dhibkaana ciddii keentay waxay ahaayeen qatalatu cuthmaan yacni dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan radia allahu canhu wa ardaa walaalayaal saxaabada markaa dhammaantood innaga waynu wada ducaynaynaa dhammaantood sababtoo ah niyaddoodu niyad wanaagsan bay ahayd midna wuxuu raadinayay in dowladda islaamku ay mid ay noqoto midnimadeedii dib loogu soo celiyo kan kalena wuxuu raadinayey in xuquuqdii markaa lagu gafay iyo marka khaliifkii muslimiinta sida gardarrada ama xaqdarrada loo dilay in dhiiggiisii aanu ciyaar dhulka ugu dhicin haddii ayn intaa ka gudubno inagoo mar kale ka hadli doono insha allahu tacaala marka macaariigta kale iyo duulaanada kale marka ay dhacaan gaar ahaana duulaankan aynu ka warrami doono maanta marka aynu dhammayno ayaynu si fiican oo waadixa marka aynu tilmaami doonaa walaalayaal marka cali bn abi taalib marka dagaalkii jamalka uu dhammeeyey ayaa wuxuu u tegey marka dadkii madaxda u ahaa ciidankaas ma ciidankii kasoo horjeeday baa u tegey baycay la galeen sidoo kale waxaa yimi axnaf ibnu qays oo isagu marka iska casilay in uu labada dhan midnaba uu ku buiro oo ciidan dhan buu marka haysto toban kun ku dhow labada dhan midnaba muu ahayn lakiin cali bin abialib buu markii dambe uu tegay ciidanka cali bin abialib buu ku biiray magaaladii basruu galay maalin isniineed buu galay marka cali bin abialib dadkii basro deganaa e, baycadiiba la galeen cali bin abialib xitaa waxaa baycada la galay dadkii isaga kasoo horjeeday dhaawaca ahaa ayaa markaa baycadii la galay dadkii marka waxay usoo bandhigeen oo iisoo jeediyeen in magaalada basra uu u magacaabo cali nin ehelkiisa isaga ka mida ah. deetana wuxuu u magacaabay oo waali uga dhigay ama brasa buu ka dhigay cabdillahi bnu cabbaas radi allahu canhuma ninka marka maalqabeenka ama guriga muslimiinta xagga lacagta iyo khuraajka wax loo yaqaan yani waa wasiirka maaliyadda oo kale wuxuu u magacaabay ninkii la odhan jiray ziyad ibnu ubay Eh, ziyad ibnu abiy wuxuu ka mid yahay raggii ugu garaadka badnaa carabta afar nin baa la tilmaamay inay carabta ugu garaad badnaayeen eh, waa mucaawiya ibn abi sufyaan iyo camru ibn alcaas iyo mugiira ibnu shucba iyo ziyad ibnu ubey ninkaasaa markaa wasiirkii maaliyadda ee basran looga dhigay cabdillahi ibnu cabbaasna madax buu ahaa markaa magaaladaas caaisha radi allahu canha magaalada basre ayay gashay markii ciidankeedii uu jabay ka gurigii markaa caaisha ay joogtay ayuu cali bn abi taalib uu soo galay marka wuu salaamay caaishana way soo dhoweysay run ahaantii lakiin gurigaas oo daartii marka la odhan jiray daari bani khalaf ayaa markaa caaisha ay joogtay marka dumar baa ka barooranaya o ka oynayey sababtaa waxaa ku dhintay goobta dagaalka laba wiil oo walaala ahaa mid la odhan jiray cabdillahi bnu khalaf iyo cuthmaan ibnu khalaf laba nin oo walaala weeye midna wuxuu la jiray caaisha iyo ciidankeeda ayuu la jiray kan kalena cali bn abiaalib ayuu la jiray subxaan allah marka cali markuu soo galay gurigaas ayaa hooyadooda loodhan jiray markaa safiya ayaa waxay tidhi maadaama dee carruurteedii la laayey ayaa waxay tidhi adigana carruurtaada lalaah cali bn abiaalib bay ereygaa ku tidhi cali radi allahu canhu wax jawaaba umuu celinin waa iska dhaafay markaa markii dambe uu soo noqdayna isla ereygiibay ku celisay oo ay leedahay carruurtaada lagaalla marka nin ka mida ah raggii cali ibn abiaalib la socday ba baa wuxuuhi yaa amiir almuminiin amiirkii muminiinta eh, waa maxay gabadha tan eh, waxay leedahay miyaanad maqlahaynin wuxuu dhahay way xag waarhoog ha kuu sugnaadee miyaanad ogaynin nala faray inaanu dumarka aan faraha ka laabanno oan gacmaha ka laabanno ayagoo gaala ah oo mushrikiina ma waxaanaan gacmaha iyo afkayga iyo addigayga ka laabanaynin ayagoo muslimaad ah subxaan allah waxayna tusinaysaa walaalayaal xuquuqda islaamka ee uu siiyey haweenayda markaa muslimadda ah dabcan marnaba ma bannaana inaad haweenay aad ku xadgudubtid ama aad erey u celisid waxa weeye waa xuquuq ay leeyihiin iyo ixtiraam ay leeyihiin weeye haweenka muslimiinta ah kaba sooqdi xitaa dumarkii gaaleed baa la diidan yahay marka in gacan la saaro bal ka waran haweeney muslimad ah subxaan allah oo salaadii tukanayso xijaaban walaalayaal waxaa loo sheegay marka amiir cali bn abi aalib nin ciidankiisa ka mid ah inuu caayayo ama uu wax ka sheegayo ama uu dhaleecaynayo caaisha bint abi bakr radi allahu canha dabadeedna cali intuu cadhooday ayuu wuxuu yidhi yaa qacqaac qacqaac waxa weeye saxaabigii weyna geesiga ahaa buu u yeedhay wuxuu yidhi soo qaba ninkaas oo boqol jeedala ku dhufo maryahana ka bixi buu yidhi subxaan allah oo hala edbiyo aaway markaa beenta iyo khiyaaligaa iskay sheekeeyaan shiicadu ee caaisha col la ahayd cali iyo cali baa col la ahaa caaisha iyo sidan iyo sidan subxaan allah sida laysula dhaqmaayo iyadoo la wada dagaalamay oo dhiig uu yimi meeshii oo fitnada intaa leeg dhacday haddana bal u fiirsada ixtiraamka iyo qadarinta ay isu hayaan saxaabada rasuulku ridwan ullahi calayhim walaalayaal caaisha waxay doontay markaa in ay ay u baxdo markaa magaaladii maka inay qabato dagaalku markuu dhacayna caaisha radi allahu canha waxaa loo sheegay dadkii markaa meesha ku dhintay gaar ahaan kuwii ciidankeeda la safnaa iyo kuwii kaleba way waa loo sheegay cali bn abitaalib safkiisa ahaa ee ku geeriyooday meeshaas run ahaantii aad bay uga naxday wayna u ducaysay mid kastaba ilaahay bay naxariista uga bariday caaishana aad bay uga qoomimayn jirtay markay xasuusato macrakatiiljamal oo aad bay u ooyi jirtay xitaa iyadoo la dhaho oohinteedu waxay buuxin jirtay khimaarkeeda siday u ooynayso marka fitnadii halkaa ka dhacday oo saxaabo badan iyo dad muslimiin in halkaa ku dhinteen caaisha waxay doontay markaa in ay baxdo magaaladii basra ay ka baxdo cali abi abitaalib wuxuu usoo diray markaa wax allaale iyo wixii marka caaisha ay u baahnayd ee saanad ahayd ama marka markaa lagu safraayey ha noqoto wax allaale iyo wixii u baahnayd buu u diyaariyey wuxuuna u dooray afartan dumar oo dadki dumarkii ugu wanaagsanaa magaalada basra in ay diyaariyaan um lmuminiin radi allahu canha marka ay tegaysana wuxuu ku daray walaalkeed maxamed ibn abibakar walaalkeed wuxuu la safan yahay maxamed ibn abibakar cali ibn abitalib buu la safan yahay caaishana qoladan kale ama gruubka kale oo dhan bay madaxu tahay subxaan allah walaalayaal maalintii markaa la gaadhay ay baxaysay ayuu cali ibn abitalib u yimi guriga albaabkeeda ayuu istaagay dabadeedna caaisho way soo baxday markii ay soo baxaysay way sii sogootinaysay dadkii oo ay u ducaysay ayaa waxay tidhi yaa bonay yani carruurteediiyo dhegaysta iyaynaan isxamanin oo ama aynaan wax iska sheegin badhkeenba badhka kale ilaah baan ku dhaartay dhaartayba waxay leedahay wixii aniga iyo cali bn abi taalib noo dhexeeya waxa weeye oo keliya waxa inta badan u dhexeeya nin iyo dumaashidii ama gabadh iyo dumaashideed subxaana allah waxa noo dhexeeya waxa weeye uun waxyaalaha yaryar ee dhex mara gabadh iyo dumaashideed subxaan allah laakiin wax kale oo naga dhexeeya ma jirta bay leeda markaase weliba waxay tidhi caaisha radi allahu canha ilaah baan ku dhaartay cali waxa weeye aniga aragtidayda ama fikradeyda wuxuu ka mid yahay lamina alakhyaar lamina alakhyaar dadka akhyaarta ahee sarreeya buu ayuu ka mid yahay bay cali ayay caaisha tidhi radi allahu canha calina wuxuu yihi wallahi ilaah baan ku dhaarte ma kana baynii wa baynaha ila dak ilaah baan ku dhaartay waa runteedu wixii annaga iyo caaisho naga dhexeeyey intaa waxaan ahayn oo dheeraad ahi ma jira buu yidhi markaasu weliba wuxuu sii raaciyey wa innaha la zawjatu nebiyikum fi dunya walaaakhira haweenaydanina waa nebigiina xaaskiisa adduunyada iyo aakhira labadaba subxaan allah walaalayaal cali bin abi taalib wuu sii sagootiyey wuu sii kaxeeyey ilaa iyo markaa dhowr mayl buu la sii socday kadibna caruurtiisiibuu ku daray xasan ibnu cali iyo xusein ibnu cali iyo maxamed ibnu cali ama maxamed ibn alxanafiya loo yaqaano way sii sogootiyeen ilama aya ay ka gaadhaysay markaa caaisha magaalada maka ay qabanaysay marka xilligii xajka la joogay way soo xajtay kadibna waxay ku laabatay magaalada madiine cali radi allahu canhu markii uu markaa sogootinta uu dhameeyey uu kusoo laabtay magaaladii basra uu kusoo laabtay ayaa haddana wuxuu u jihaystay inuu qabto magaaladii kuufa dhankeedii maalin isniineed buu markaa uu galay magaalada kuufa uu galay labayo tobankii rajab ee sanadkii lixi soddonaad ee hijiriyada markii uu magaalada kuufa uu galay markaa qasri weyn baa ku yaalla la odhan jiray qasrul abyad qasriga caddaanka ama qasriga cad ama guriga cad la odhan jiray ayaa magaalada ku yaalay waxaa loo soo bandhigay inuu gurigaa ku dego na cali bin abiaalib wuu diiday muxuu u diiday taqaanaan walaalayaal cali inuu guriga ku dego wuxuu yidhi ina cumaran kaana yakrahu nuzuul cumar ibnu khataab radia allahu canhu amiir lmuuminiin cumar alfaaruuq radia allahu canhu ardaa ayaa wuxuu necbaa oo uu karaahiyeysan jiray inuu guriga uu ku dego maadaama cumar uu necbaa inuu guriga ku dego aniguna waa necabahay allah allah allah meeye kuwa leh cumar ibnu khadaab iyo ahlilbeytka ayaa dhibaata ay dhex taagantay subxaan allah cumar oo geeriyooday dhowr intaasoo sannadood ka hor ayuu weli erayadiisii iyo ficiladiisii uu qiimaynayaa alimaam caliy radi allahu canhu arda masaajidkii buu galay masjid aljaamici e, weynaaye magaalada kuufa laba ragcadood buu ku tukaday dadkiibuu u khudbadeeyey khayrku ugu yeedhay sharki iyo balaayadana waa ka reebay wuu ammaanay marka reer kuufa ayuu ammaanay dabadeedna cid buu u diray saxaabigii la odhan jiray jariir ibnu cabdillahi albajali radi allahu canhu oo waagii cuhmaan ibnu cafaan uu madaxda ahaa waalibuu ka ahaa magaalada la dhaho hamadaan sidoo kale ashcad ibnu qays radi allahu canhu isaguna waali ka ahaa azerbaijan nimankaas ayuu u diray niman saxaabiya bay ahaayeen cid buu u diray wuu u yeadhay baycada gale buu yidhi baycadii bay la galeen marka labadii nin markii labadaas nin markaay baycaddii ay galeen cidda ugu keliya markaa soo hadhaye dee dowladdii marka cali ibn abi taalib uu madaxda ka ahaa hadhsan waxa weeye waa sham weeye ama dhulka sham weeye ee uu hogaaminayey mucaawiya radia allahu canhu marka wuxuu doonay inuu cid u diro jariir ibnu cabdillahi albajali baa yidhi aniga ii dir amiir almu'miniinow anaa u tegaya ninkaas saaxiibanahay ama waan isku dhownahay laakiin ninkii la odhan jiray ashtara nukhaci ayaa wuxuu idhi hadirin amiiralmu'miniinow maxaa yeelay waxaan ka cabsanayaa inuu xaggiisa u janjeerbo yacni inuu xaggiisa hawadiisu ay raacdo xaggiisa isaga uu jeclaado xagga laakiin cali radi allahu canhu uu ku adkaystay jariir buu dila ayuu diray warqaddiina uu dhibay warqaday ku qoran tahay markaa uu ugu yeedhiyo marka mucaawiya radi allahu canhu in uu marka ummadda muslimiinta midnimadeeda iyo jamaacadeeda inuu ilaaliyo eh, sidoo kalena uu ogeysiinaya in muhaajiriintii ansaartii saxaabadii muhaajiriintii ansaartii ay baycada isaga la gashay eh, waxa kale u xasuusiyey wixii ka dhacay waqacat yani jamal macrakat iljamal dagaalkii awrka wixii dhacay waxaasoo dhan waa kawa sheekeeyey wuxuu leeyahay marka dadkii oo dhan adiga ayaa hadhe adiguna bayaacada soo gala oo dowladda islaamka ka mid noqo ayuu yidhi warqaddii buu u dhiibay jariir ibnu cabdillaahi jariirna wuxuu tegey mucaawiya warqaddii buu sidii ugu sheegay mucaawiya marka waxaa la joogay ninka la dhahdo camru bn alcaas radi allahu canhu camru bn alcaas sidaan wada naqaano waagii hore xilligii cumar ibnu khadaab waa ninkii furtay masr waa fatixu misr waa saxaabigii furtay masr waalina wuu ka ahaa mabarasaa buu ka ahaa xilligii cuthmaan xitaa lakiin cuthmaan siyaasadda ayaa laysku dhaafay dabadeedna wuu casilay camru bn alcaas buu casilay way isku kacsanaayeen ayaamihii ugu dambeeyey ama waqtiyadii ugu dambeysay cuthmaan radi allahu canhu markii la dili doono marka cuthmaan camru bn alcaas magaalada u yimi kadibna intaan la dilin cuthmaan ayuu ka baxay camru bn alcaas oo dhulka shaam iyo xaggaas u qabtay haddaba waxaa cajiiba camru bn alcaas oo markii hore xagga siyaasadda ay iskuba hayeen cuthmaan ibn cafaan ayaa markii cuthmaan la dilayba haddana wuxuu raalli uu ka noqon waayey ciddii dishay in uu yeelo marka oo marka dadkii dilay subxaan allah uu kasoo horjeestay isaga iyo saxaabo kaloo badan marka camru bn alcaas baa wuxuu la joogay mucaawiyuu la joogay radi allahu canhu dabadeedna way shireen eh, camru bn alcaas iyo markaas eh, eh, iyo mucaawiya iyo dadkii sham baa shiray waa la wada hadlay waxaa l ay dhaheen markaa annagu baycada geli mayno cali baycada la geli mayno ilamaa iyo uu dilo qatalata cuthmaan raggii laayay cuthmaan ibnu cafaan ama uu gacanta noo soo geliya mooyaane haddii uu marka uu laayo ama uu gacanta noo soo geliyo laakiin waanu gelaynaa bayaacada arrintaasi waa mid ka sugan mucaawiya waa inay noo soo socotaa haddii aad samayn weydaan sidaasna waxay dhaheen waan idinla dagaalamaynaa bayacadana idinla geli mayno ilamaayo kaayaga ugu dambeeya uu dhimanayo jariir baa markaa radi allahu canhu soo noqday warkii buu sheegay cali bn abi aalib ninkii ashtar lo jiray ashtar riwaayaadkii waxay tilmaamayaan inuu ka mid ahaa dadkii ka dembeeyey dilkii cuthmaan ama qatalatu cuthmaan inuu ka mid ahaa dhanka kalena ciidamada marka cali bin abi talibna wuxuu ka mid yahay saraakiisha sarsare ama talooyinka uu ka qaato waana waxyaalaha keenay in saxaabada qaar ay marka ay ay qabtaan xagga mucaawiya maadaama ciidankii cali bin abi talib uu ku jiro marka dad ka dambeeyey dilkii cuthmaan cali laakiin wuxuu taagan yahay radia allahu canhu anigu waan ogahay in raggani ay laayeen cuthmaan raallina kama yihi aniguna maan farin subxaan allah aniguna kama dembaynin dilka cuthmaan laakiin aynu mid noqonno oo aynu markaynu midowno kadibna nimankani power bay leeyihiin ama awood bay xilligan leeyihiin waqtiga aynu kaadinno hadda ka horna waynu tilmaamnay baan filaya arrintaas walaalayaal warkii markii loo sheegay marka cali bin abi aalib ashtar nukaci baa meesha taagnaay wuxuu yidhi ya amiir almuminiin miyaanan kuu sheegaynin inaad ninkan jariir la dhahda inaadan dirin aniga haddaad idiri lahayd buu leeyahay mucaawiya afkaba muu kala furi lahayn albaabkuu furaba waa ku xidhi lahaa buu yidhi jariir baa wuxuu dhahay haddaad adigu tegi lahayd wayba ku dili lahayn oo waa lagu kala goosan lahaa waxaana lagu dili lahaa dhiiggii cuhmaan markaasuu wuxuu yidhi marka ashtar ilaah baan ku dhaartay haddii aniga laydiri lahaa buu leeyahay jawaabta mucaawiya aniga waxbabaygama gelin buu tilmaamay hadduu iminkana amiiralmuminiin imaqlayo waan ku xori lahaa buu yidhi dabcan arrintaa jariir ibnu cabdillaahi wuu ka cadhooday wuu iskaga tegey dagaalkiina waa iska casilay gebigiisiba labada qolo midna muu noqonin ba wuxuu iska fadhiistay meesha la dhahdo qarqiisiya walaalayaal marka arrintii ay adkaatay dee markaa mucaawiya iyo ahlu sham ay diideen inay baycadii ay galaan cali bn abidalib markaa magaaladii kuufa ayuu kasoo baxay isagoo doonaya inuu galo dhulka sham inuu galo dadka qaar baa markaa la shawray oo markaa talooyin usoo jeediyay ay dhaheen waxaad iska joogtaa adigu magaalada kuufa oo rag dira markaa dad kala dir qolo kalena waxay dhaheen maya adiga laftigaagu shaksiyan bax oo ciidamada hogaami camru bn alcaas baa isaguna kula teliya markaa mucaawiya inuu isaguna maadaama cali bn abi uu soo baxayo ciidamo uu soo kaxaysanayo inuu isaguna uu baxo reer sham oo mucaawiya uu hogaaminay iyaguna way u diyaar garoobeen inay soo baxaan camru bn alcaas baa marka isaguna la hadlay dadkii oo u khudbadeeyey dadkii reer sham oo ku leh sanaadiidu ahlulkufa walale yani madaxdii ka dambeysay dilkii cuthmaan ee reer basra ama reer kufa waxa laga laayay dad badan baa laga laayay oo waxaa dilay markaa waanu tilmaamnay dad gaadhaya marka toddoba boqol meelahaas waxaa dilay dad gaadhaya marka sagaal iyo lixdan baan umalaynaya inay toddobaatan ilaa sagaal iyo lixdan meelahaas ah oo ka mid ah dadkii ka dambeeyey dilkii cuthmaan waxaa lagu dilay magaalada basra oo waxaa dilay marka ciidankii caaisha ay hogaaminaysay iyo zubayr iyo talxa marka wuxuu leeyahy wax yar baa hadhay intaa yare hadhayn aynu iskaba raacino oo ciidanka cali ku dhex dhuumanaya aynu layno ee soo baxa dhiiggiina aynu dalban ama dhiiggii cuthmaan radiallahu canhu aynu dalban ayuu yidhi ciidamadii sham baa markaa iyagiina loo yeedhay waraaqaha loo qoray way yimaadeen reer sham way soo baxeen waxay u soo wejaheen dhanka webiga furaat uu ku yaallo ee waddanka ciraaq gaar ahaana meesha sifiin la dhaho oo uu iman doono markaa cali bin abidaalib ciidankiisu waana meesha dagaalka uu ka dhici doono calina sidoo kale radi allahu canhu ciidankiisii buu diyaarsaday ciidankiisii wuxuu madax uga dhigtay ninkii la odhan jiray ashtara nukaci nin geesiya buu ahaa ninkaasi dhanka midigta isagana wuxuu madax uga dhigay ciidanka dhankeeda midig maymanadiisa ziyad bnu nadar ninka la dhaho maysaradana shuraxbiil ama shurayx wuxuuna faray cali bn abiaalib ciidankiisa inaanay la dagaalamin reer sham ilama iyo iyagu ay bilaabayaan dagaalka yani idinku ha bilaabina dagaalka ilama y dagaalka iyagu ay bilaabaan ayuu markaa u dardaarmay ciidankiisii waa la baxay marka ninka ashtar lo odhan jiray baa muqadamadii ciidankiisa ama muqadamadii qaybtii hore ciidanka ka yimi ciraaq ama kuufa ka yimi cali bn abitalib uu hogaaminayo ayaa markaa kaxaystay qoladan kale ee mucaawiyan iyagana muqadamadoodii ama qoladoodii hore ayaa iyaguna isla goobtaa timi oo uu hogaaminayo ninka la dhahda abulacwar asulami eh, labadii ciidan waa la isdul istaagnaa marka wax dagaala maysan dhicin bilowgii ayaantii ugu horreysay gacmaha la kala laabtay waa la isdul taagnaa un maalintaas markaa markay sii dhacaysay ee qorraxdu liidka ay sii taagnayd ayaa ninkii la odhan jira alacwar baa soo weeraray waa la iskale marka waxoogaa saacad meelaha muddo markii la laisdagaalamaya haddana la kala baxay maalintii labaad baa la soo noqday haddana waa la kala taagnaa dabadeedna ashtarkii dhanka cali ahaaba isagu ciidankiisii ayaa weerar bay qaadeen waxay dileen ninkii la odhan jiray cabdillahi bn lmundir nin taabiciya buu ahaa ninkaasi markii uu dhintay ayaa qoladii kale ee ka timi dhulka sham ee abulacwar uu hogaaminayeyna iyaguna ay soo qaadeen weerarkii dagaalkiibaa meesha ku bilaabmay subxaan allah maalintii ku xigtayna walaalayaal ama maalintii saddexaad waxaa ciidamadii soo gaadhay eh, dhanka cali waxaa soo gaadhay cali laftigiisiiba goobta yimi sidoo kalena goobta waxaa yimi mucaawiya ayaa qoladii kalena timi waa labadii ciidan waa la wada kulmay waa layst cabaar baa la taagtaagnaa meeshii wax dagaal ahi maysan dhicin meesha lagu kulmayna waa meesha sifiin la dhaho macrakadana waxa la dhahda macrakatu sifiin goobtaas ayuu dagaalku uu ka dhacay wuuna ka dhici doonaa dabadeedna cabaar baa idin meshii laisdul taagnaa xilligaas waxay dulxaj yacni waa bishii ugu dambeysay sanadkii lixi soddonaad ee hijriyada weeye waa xilligii xajka ayaa soo dhow dabadeedna walaalayaal ciidankii marka mucaawiya radi allahu canhu ayaa soo horu maray oo waxay qabsadeen meelihii markaa istaraatiijiga ahay biyaha gaar ahaana webiga furaad meeshii biyaha webiga furaadi laga cabayey waxa gacanta ku dhigay markaa ciidankii mucaawiya ciidamadii kale cali bin abi taalib uu hogaaminayey waxay dooneen inay biyaha ay u soo oo bal hadda biyo inay cabbaan waa la diiday markaa dadkii ka yimi reer sham ayaa diiday inay biyaha ay qaataan ama biyo in loo ogolaado haraadkii baa ku batay ciidankii cali bn abi aalib radi allahu canhum ciidamada mucaawiye waxa u hogaaminayey ama u ilaalinayey biyaha ninkii la odhan jiray abulacwar asulami kadibna cali bn abi aalib wuxuu diray ashcat ibnu qays radi allahu canhu iyo qolo kale ayuu diray ciidankaasuu diray bal haddayna biyo ay soo dhiceen karayaan waa la diidey waxay dhaheen reer sham idinma sinina biyo sidaad u haraajidseen eed oonka ugu disheen bay leeyihiin cuthmaan bnu cafaan radi allahu canhu u haraada subxaan allah waayo xilligii maalintii la dilayay cuthmaan ibnu cafaan walaalayaal afartan casho ayaa square laga hayay ama go'doon laga hayay magaalada iyo guriga uu degan yahay wax biyo ah oo ay siiyeenna ma jirto maalintuu dhimanayana haraad bay ku dileen oo innaga tilmaamaynay markuu haraadkii uu batay isagoo sooman inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaab mucjiso ah intuu ugu yimi uu markaa waadaan biyo ah siiyey oo uu cabbay biyo macaan waynu ka warramnay marka waxay leeyihiin biyo laydima siinaya sidaad cuhmaan baad haraadka ugu disheen haraad ugu bakhtiya subxaan allah walaalayaal ciidamadii reer sham markay arkeen biyo la siin waayey meesha dagaal baa ka dhaca waa laisqabqabsaday ugu dambayn waa lagu heshiiye waxaa la yidhi bal qoloba dhankiina ka caba biyaha marka qolona halkaasi biyaha ka cabtaa qolona halkani ka cabtaa labada dhamba way soo arooraan markayo biyihiibaa la cabaa ninna nin kale lama hadlaayo waa laysu cadhaysinya marka muddo laba cashaaba halkaa la joogay cali wax warqada umuu diran labada casho oo wax dee hadal ah maysan dhicinba sidoo kale mucaawiya laftigiisu isna waxba muusoo qorin laba casho markii ay kasoo wareegtay ayuu cali ibn abi taalib wuxuu yeedhay saddex nin buu yeedhay waa bashiir ibnu camru lansari iyo saciid ibnu qays alhamadani iyo shabuth ibnu rabiciy tamimi saddexda nin buu diray wuxuu u diray markaa mucaawiya oo wuxuu uhi bal hadda ninkan u taga oo ugu yeedha markaa jamaacada iyo marka baycada iyo inuu heshiiska uu galo ugu yeedha isagana soo dhegaysta wuxuu dhaho way tageen nimankii mucaawiya u galeen waxa ugu hor hadlay ninkii la odhan jiray bashiir ibn camru al ansari wuxuu ugu yeedhay markaa jamaacada ama midnimada ayuu ugu yeedhay iyo in inaan la daadinin dhiigga muslimiinta mar kale inaanu dhiiggaasi aanu daadanin mucaawiya wuxuu yidhi arrinta ad sheegaysaan maxaad ugu waanin weydeen saaxiibkiina yacni ninka idinla socda cali buu u jeeda waanadaas cali baa markaa mudan buu tilmaamaya sidoo kale wuxuu leeyahay mucaawiya oo aawey dhiiggii cuthmaan dhiiggii cuthmaan me deetana ninkii saciid ibnu qays loodhan jiray baa doonay inuu hadlo dabadeedna ninka lala shabuth ibnu ribcay atamiimi ninka u fiirsada ninkaas sheeg laba jeer ayaa markaa maslaxa ama heshiis isagoo dhicila ayaa ninkaas awgeed ama hadallada qallafsane ninkaasi uu odhan doonaan idin sheegi doono ayaa markaa ay ku kala kacday heshiiskaasi marka shabat ibnu rabciy baa ka hor ka hor hadallo hadalkii buu kala horreeyey ninkii la odhan jiray saciid ibnu qays oo isla hadal markaa ninkaas hadlay hadal qallafsan subxaan allah hadal qallafsan oo adag oo aan meeshaba oolin booskana aan ku habboonayn qof heshiis u socdana aan ahayn ayuu meeshii ka dhex yidhi subxaan allah mucaawiya wuu cadhooday wuxuu yidhi dhaaf seef baan ka xiga buu yidhi yacni hadallada qallafsan marka u fiirsada walaalayaal mararka qaarkood markaan dadka la heshiisiinayo waxaa layska soo xulaa marka qof aftahana ama soo jiidi karaya ruuxii kale lakiin nin hadal adag marka horeba subxaan allah oo meeshii kala kicinaya iyadoo heshiiskiiba uu dhow yahay subxaan allah waa arrin aad u adag ama arrin aad u qadhaadh walaalayaal waa lagu kala kacay meeshii waa laiskaga kala tegey mar kale ayaa haddana bal haddana laisku dayey in eh, musaalaxaya wax waxada in cid laysu soo diro way socon weyday dagaalkiibaa bilaabmay marka waa la islaayey muddaa la islaynayey maalin kasta laba jeer in ka badan baa laysgalaa waa laskuwaa laysku madhaa waa laysgalaa waa laysku madhaa waxaa soo gashay bishii marka muxaram eh, xilligii xajka dabadeedna mudda ayaa markaa eh, dagaalkii la yaro joojiyey eh, waxaa la doonay bal haddii inuu heshiisi u dhaco cali wuxuu soo diray marka saxaabiga cadiy bni xatim atta'i radi allahu canhu yaziid bn lqays ayuu soo diray alaraxabi iyo shabuth ibnu rabiciy tamimi waa ninkii heshiiskii hore aynu nidhi isaga awgii baa lagu kala kacay ninkiiba haddana kanna soo raacay subxaana allah kanna waxba yaanan haddan idinku daalinayne sidii loo kala kacay oo ninkii isla ninkii laftigiisii shabuth ibnu rabiiciy ayaa markaa hadalla qallabsan meesha ka yidhi dabadeedna halkaasa lagu kala kacay marka walaalayaal dabadeedna waxaa bilaabantay marka dagaalkiiba marka la bilaabmay intaanu dagaalku bilaabmin mucaawiya radi allahu canhu ayaa isagu laftigiis wuxuu soo diray rag isaga ka socday oo xabiib ibnu maslama iyo shuraxbiil ibnu samud iyo macan ibnu yaziid dhowr ninoo raggaasaa buu soo diray oo uu leeyahay cali bin abitaalib la soo hadla una sheega in sababta aan u dagaalamayna ay tahay in gacantana naloo soo geliyo raggii ka dambeeyey dilkii cuthmaan radi allahu canhu iyo inaad amalaysaan laysaan waxa kaloo mucaawiya radi allahu canhu uu soo diray laba saxaabiyo waaweyn waa abu darda iyo abu umama radwan ullahi calayhim waxa u yimaadeen cali bn abi aalib oo waxay leeyihiin caliyow mucaawiya heshiiska wuu gelaya baycadana wuu gelaya keliya nimankii ka dambeeyey dilkii cuhmaan bannaankana loo soo dhigo markuu erayada ay dhaheen labadii saxaabi baa waxa soo booday dad gaadhiyo kumanaan oo waxay leeyihiin annaka ayaa dilnay cuthmaan oo ka dambaynay dhiig dilka cuthmaan subxaan allah marka halkaa waxaa ka caddaatay awoodda ay leeyihiin nimankii ka dambeeyey dilka cuthmaan radi allahu canhu ardaa waxaa kaloo halkaa aynu inaga tusaysaa in aragtida cali bn abi taalib ay ahayd aragtida xaqa u dhow aragtida markaa xaqa u dhow dabcan axaadiis badan baaba dee tilmaamaya oo aynu gadaal ka sheegi doonno insha allahu tacaala in labada daraf ee ishayaa ay yihiin laba daraf oo mu'miniinah oo markaa uu xadgudubu dhex galay ama fitna ay dhex timi laakiin labada daraf daraf baa markaa dhanka xaqa u badan waana dhanka markaa cali bin abi aalib radi allahu canhu amiir lmuminiin marka iskudoyadaasoo dhan markaa walaalayaal markii ay fashilmeen ba dagaalkiibaa bilaabmay ciidamadii markaa cali bin abiaalib waxay gaadhiyeen boqol kun bay sare u dhaafiyeen qola ay dhahaan waa boqol iyo konton kun subxaan allah reer sham laftigooduna kama yarayn ama boqol kun meelahaas iyaguna ahaayeen subxaan allah marka waxa qiyaastaan dagaaladii waaweynaa ee macrakat alyarmuk iyo macrakat alqadisiye oo lala gelayay nimankii farisiyiinta iyo nimankii romaanka muslimiintu waxay ahaayeen markay ugu bataan ugu bataan soddon kun subxaan allah halka gaalada kale farisiinta ama romaankuna laba boqol oo kun meelaha ayay ahaayeen laakiin iminka markii macrakadii subxaan allah bal fitnadu intay leegta u fiirsada markii muslimiinta dhexdeedii ay ahayd waxay labada ciidanba ay kala wataan ciidamo sare u dhaafiya boqol kun oo qof subxaan allah boqol kun oo qof waa ciidan xata alaan yacni dadka iminka nool qiyaas ahaan markaynu qiyaasno boqol kun oo ciidan dowladda leh dee waa dowladaad power u leh waa dowlad markaa cudud leh marka dadka fitnada intaa leg baa walaalayaal dhacday meeshii baa laisku galay waa la islaayey marka ciidankii cali bn abi talib ninkii ashtara nokhaci la odhan jiray ayaa maalintii koowaad amiir ahaa dhanka mucaawiyana xabiib ibnu maslama ayaa amiir ahaa waa la isgalay waa laisku madhay maalintii labaad oo ahayd maalin arbaca ah iyadana sidii oo kale ayaa la galay maalintii khamiiseed waxaas maalintani amiir laga dhigay yani maalin kasta amiir baa ciidanka laga dhigayey ama qof yani sarkaalka ugu sarreeya ciidanka ayaa la dooranayay waxaa laga dhigay hashim ibn cutba ibn abi waqas hashim almirqal radi allahu canhum saxaabigan waxaa adeer ahaa sacd ibn abi waqas radi allahu canhu arda wuxuuna ka qayb galay macrakat alyarmuk iyo macrakat alqadisiya iyo macrakat aljalawla geesi buu ahaa muslimiinta waana saxaabigii dilay libaaxii kataibu boran ay lahayd ama ciidamadii boqorkii yazdajar loodhan jiray farisiyiinta ka telin jiray ninkii libaaxa dilay waa hashim ibnu cutba wey marka hashim ibnu cutbo dhanka cali radiallahu canhu ka safan ayaa markaa amiir laga dhigay maalintaas maalintii khamiiseed dhanka shamna ablacwara sulami baa noqday waa la iskale marka waxba yaana hadal idinku daalin waa la iskale waa la madhay maalintii xigtay maalin jimcay ahayd waxaa soo baxay camaar ibnu yaasir subxaan allah camaar haddaa xasuusataan waa oday weyn camaar eh, mukhadaran buu ahaa aad buu daadiisu weyneyd xilliga waxaa uu gaadhsiisnaa daadiisu dhowr sagaashan saruu u dhaafay subxaan allah camaar ibni yaasir waxaa dhalay awal shahiida filislaam sumaya baa dhashay qofkii koowaad ee diinta islaamkaba u shahaadada u qaatay waa sumaya oo waxaa dilay habaar qabihii ama fircawn hadilomma abaajahal wuu dilay weeye isaga yaa aabihiiba oye yaasir iyo sumayaba wuu dilay camaarna waa wiilkoodii radia allahu canhu arda camaaroo marka oday ah sagaashan jir ayaa dagaalka ku jira dhanka marka cali bin abi taalib buu u safan yahay waxaa usoo baxay marka ciidankii shaabna amiir looga dhigay camru bn alcaas radi allahu canhu waa la isgalay waa la samray labadii qolo waa la madhay labadii dhan cidina weli goosh guulmay gaadhin maalinta waxaa la tilmaama ninkii la odhan jiray ziyad ibnu nadar oo dhanka cali ibn abi aalib ka safna ayaa siduu u dagaalamayayba wuxuu kasoo horbaxay nin oo ninkii isagoo saasle ula dagaalam mise ninkaniba waa walaalkii ay hooyadii dhashay subxaan allah oo ka soo jeeda isaguna dhanka sham marka meesha waxaa isku hayaa walaalayaal waa dad walaala ah oo wada dhashay midna xaggan uu taagan yahay midna xaggan uu taagan yahay mid fikraddan uu ku qanacsan yahay ah in dhiiggii cuthmaan raggii dilay subxaan allah dhiiggii cuhmaan dhulka u daadiyey inaanay adduunyada ku noolaanaynin oo ay la dagaalamayaan qolana waxay leedahay war bal horta idinku hoggaansama aynu nimankan hadhowtoole aynu u nimaadane marka waa fitna weeye subxaan allah maalintii xigtay maalintii sabtida ahayd ciidankii cali bn abialib madax waxaa looga dhigay maxamed ibn caliy ibn alxanafiy maxamed ibn cali waxaa dhalay cali ibn abialib baa dhalay laakiin maxamed ibn cali may dhalin fatima fatima waxay dhashay xasan iyo xusein maxamed waxaa dhashay marka haweeney reer bani xaniifa ahayd marka isaga hooyadii baa loogu magac daray waxaa la maxamed ibn cali ibn alxanafiya ayaa soo baxay dhanka kale marka reer shamna waxa uga soo baxo amiir looga dhigay ninka la dhahdo cubaydillaah ibnu cumar ibn alkhataab radia allahu canhuma subxaan allah bal u fiirsada waa cubaydillaah cubaydillaahi maaha cabdillahi ibnu cumar way kala duwan yihin waa laba ninoo walaalaa waxaa jira cabdillahi ibnu cumar iyo cubaydillahi ibnu cumar ninkan haddaad waxaa laga yaabaa inaan kusoo qaadanay insha allahu tacaala siiradii amiir lmuminiin cumar alfaruq radiallahu canhu arrin weyn buu lahaa maalintii la dilay aabbihii e, abululu almajuusi habaarqabahaasi mindida ka taagay salaadii subax waxa weeye cubaydillahi ibnu cumar waa ninkii markaa rag looga shakisanaa inay ka dambeeyeen dilka cumar ninkii laaye wey marka qiisuu leey cubaydillahi ibnu cumar baa isaguna dhonka shaam ama ahlu shaamka kasoo baxay radi allahu canhuma waa la wada dagaalamay marka marka cubaydillah ibnu cumar ibnu lkhataab ba wuxuu mubaarasa doonay inuu la galo maxamed ibnu caliy ibnu abi aalib radi allahu canhu dabadeedna mubaarasadii waa isu soo bax iisoo bax buu yidhi waa la isu soo baxay markii ay markaa labadii nin ay isu muuqdeen ayuu cali bn abi aalib soo baxay isaga laftigiisii markaasuu wuxuu yidhi aniga kalayo mubaaraysada ila gal cubaydillaahi markaa wuxuu dhahay markuu arkay alimaamu caliy may adiga kuma baani buu yidhi yaa cali markaa la gelaya mubaaraso waa qof markaa naftiisa halkaasoo dhigay oo soo dilay cali waa geesi ka mida geesyada muslimiinta weligiina lama jebin weligii dagaal uu galay laguma jebin cali bn abi aalib radi allahu canhu isaga iyo khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy labadaas saxaabi weligood dagaal ay galeen laguma jebinin maalintaana waa la isgalay oo waa laysku madhay waxba markaa sii faaqidin eh, meesha dagaal aad u qaraar baa ka dhacay maalintii xigtay maalin khamiiseed bay ahayd yaduna maalintana waxaa soo baxay cabdillahi bn cabaas baa amiir laga dhigay radi allahu canhu isaguna amiir wuxuu ahaa markii hore amiir ilxaj yacnii xilligii xajka in la joogay baynu tilmaamay muxaram iyo dulxaj ay ahayd bilihii la dagaalamayay marka xajku isagu ka yimi iyo xajkii markuu soo gutay buu dagaalkii goobtii dagaalka yimi madax baa laga dhigay ciidankii markaa mucaawiyana isagana welid ibnu cuqba ninka la dhahdo ayaa isagana madax laga dhigay maalintaas waa la dagaalamay maalintan maalintii xigtay maalintii lixaad sidoo kale qoladii cali waxaa kasoo baxay qays ibnu sacd ibnu cibaada radi allahu canhuma saxaabi buu ahaa dhanka mucaawiyana waxaa kasoo baxay ibnu dilkalaac ninka la dhaahdo waa la iskale maalintanna waa la samray waa laisku madhay maalintii toddobaad baa la gaadhay maalinta waxaa soo baxa ashtara nukaci ashtara nukaci markaa ninkii u dhigmaayey dhanka marka mucaawiya ayaa isna soo baxay oo ah xabiib ibnu maslama maalintana dagaal qadrhaadh ayaa dhacday subxaan allah marka labadii qole weli cidi markaa guushimay raacin ee maalin kasta waa lasu soo baxaya waa la islaynaya maalin kasta waa lasu soo baxaya waa la islanaya maalintii sideedaad oo ahayd maalin markaa arbaca ah ayaa cali bn abi taaliba radi allahu canhu khudbadeeyey xilligii habeenka wuxuu kula teliyey markaa ciidankiisii inay beritoole dagaal adag ay geli doonaan waa inay qur'aanka akhriyaan ducaystaan salaada eh, eh, ay tukadaan yacni ilaahay ay baryaan raggana ay iska dhaceeyaan dagaal buu ku boorriye subaxii markii la gaadhay baa la isgalay marka labada dhanba mar boqol ayaa la jebinaya maalintan mar dhanka sham ayaa lala fuqaa haddana dhanka cali baa lala fuqaa maalintaas waxaa la dilay cubaydillaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab radi allahu canhu ayaa halkaa maalintaa isaguna ku dhintay waa la isku qabtay ayaa ama ka dambeeyey dilkiisa qole waxay leeyihiin ibrahim bn alxusein ashaybani nin la dhahda ayaa dilay wallahu aclam lakiin mukhtalaf weeye yani khilaaf baa ka taagan meesha arrintaasi markii ay dhacday waxaa dhacday haddana musiibadii ugu darnayd iyo markaa arrintii la yaabka lahayd ee balaayada ahayd baan odhan karen oo ah in la dilay camaar ibnu yaasir subxaan allah waana arrinta marka macrakada oo dhan dhanka kale u rogtay ama duulaanka gebigiisa iyo dagaalkaba dhanka kale u rogtay iyo weliba sidoo kalena labada qolo qolada saxda ah iyo qolada qaldan arrintia kala caddaysa wey sababtuna waxay ahayd walaalayaal camaar ibni yaasir radi allahu canhuma nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka warramay xadiis markaa mashhuura ah, xadiis ay garanayaan saxaabadu intooda badani saxaabadu ay markaa garanayaan oo goob mala'a ah, yacni goob ay dadkao dhan ay joogaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskan uu ka yidhi xilligii markaa masaajidka rasuulka la dhisayey sala allahu calayhi wasalam ayaa saxaabadu markaa lebanka ama jaajuurka ayay soo qaataa qof walba dee xabad jaajuuruu soo qaada masaajidkau dhisaa marka camaar ibnu yaasir laba jaajuuruu soo qaadayey ama labalabana marka uu isisaarayay deetana nebiga arkay sal allahu alayh wasalam markaasuu wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa camaar camaarow taqtuluka alfi'atu albaaqiya waxaa ku dilaya qolada xadgudbaysa laba fariiq baa meesha wada dagaalamaya nebiguu ka warramay sala allahu alayh wasalam taqtuluka alfi'atu albaaqiya waxaa ku dilaysa camaarow laba qolo oo muslimiina kuwa xadgudbaya walidalik sidoo kale eh, xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inuu camaar ibni yaasir nebigu uu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam markaad dhimanaysid camaarow eh, waxa weeye waxa ugu dambeeyaad cabaysid waxa weye waa sharbat leban koob caanaabaad cabbaysaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabcanna sidii nebigu uu sheegay bay u dhacday sala allahu alayhi wasalam xadiiskanna waxaynu nidhi wuxuu ahaa xadiis caan ah oo ay markaa dadkao dhan ay wada garanayaan ama saxaabada intoodii badnayd ay goobtaa joogto la wada garanayo marka camaar wuxuu la safan yahay dadhanka dhanka cali bn abi aalib marka wuxuu dhi maalintaas waxaad ii keentaan koob caana nebigu wuxuu igulu yidhi buu yidhi sal allahu alayh wasalam camaarow dhiman maysid ilaa iyo koob caana aad cabtid markaad koobka caana cabtid markaas ayaad dhimanaysaa waxaana ku dilaya fi'at albaaqiya labada kooxood kuwa xadgudbaya ayaa ku dilay marka camarcaanihii buu cabay sidii bay u dhacday deetana wuxuu u yeedhay saxaabigii loodhan jiray hashim ibnu cutba ibn abi waqaas almirqaal ku magac dheer ama naanaystiisa ay ahayd ninkii geesiga aan ka sheekeynayna sacad bn abi waqaas radi allahu canhu adeerka waha weeye marka wuxuu yidhi camaar baa la hadlaya hashimo wuxuu yidhi yaa hashim taqadam aljanna inamar ama soo aynu qabanna xagga jannada eh, aljannatu taxta dilaali suyuuf buu leeyahy jannadu waxay ka hoosaysaa ama ay hadh u tahay ama hoosiis u tahay seefaha hadhkooda ayay jannadii jirtaan sidoo kale albaabadii samadana waa la furay xuural cayntiina waatanoo waa isqurxiyeen einamari buu leeyahay in maanta la kulanno da ciddii aynu jecnayn alaxibbah aynu la kulanna ciddaynu jeclayn moxamed iyo xisbigiisii nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisii aynu la kulannayna mari marka dagaal buu ku booriyey waxaa israacay markaa camaar ibnu yaasir iyo marka hashim ibnu cutba way dagaalameen weerar bay qaadeen waa la dilay labadoodiiba ridwaanullahi calayhim haddaba ninkii dilay waxa la dhahaa waxa weeye nin la odhan jiray ninkii camaar ibnu yaasir dilay waxa weeye nin la dhahdo ibnu jun assukuni iyo nin kaloo la dhaho abulqadiya alghazaali ayaa la sheegay oo waxaa la yidhi abulqadiyahani madaxuu ka soo gooyey marka camaar ibni yaasir radia allahu canhuma dabadeedna dee camaar wuxuu ahaa yani saxaabada rasuulka madaxdooduu ahaa dhanka calina radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka marka waa laysku qabsaday yaa dilay mid kastaba wuxuu sheegtay anaa dilay marka u fiirsida dadkii dilay may ahayn dad saxaabo ah sababtoo ah saxaabadu xadiiskan way ogaayeen oo inagii ku soo marnay goobtii macrakati iljamal markii camaar ibnu yaasir iyo zubayr ibn alcawaama iska soo horbaxayeen uu subayr seeftiisa uu laabtay oo markuu arkay markaa camaar ibni yaasir oo warankiisa sita waa kii suberseeftiisa laabanayay sababtaa ah wuxuu ogaa xadiiskan uu ogaa iyo hadduu xitaa uu dilo inuu noqonayo qoladu nebigu sheegaya uu lahaa waa qolada xadgudbaysa marka zubayr iyo ciidankiis iyo qoladii jamalka ama macrakadaasi waa la ogaa saxaabadu way ogayn marka waxaynoo caddaatay dadkii dilay may ahayn dad saxaabi ah ninka la dhahda ibnu juni asukuni ayuua dilay sida la sheegayo walaalayaal arrintaasi markii ay dhacday waxaa dhacday marka mujtamacii o dhan bay ku dhex fiday marka dadkii o dhan baa maqlay marka subxaan allah marka arrintii baa kala caddaatay labadan qole islaynaya keebaa xaqa keebaa xaqa ku sugan keebaa markaa yaro xadgudbaya subxaan allah way kala caddaatay marka markii la dilay nimankii qaar baa isku qabsada waxa annagaa dilnay camru bn alcaas iyo mucaawiya u tageen qolyihii markaa dilay qolamo annagaa dilnay camaar bay dhaheen deetana camru bn alcaas wuxuu weydiinayey war haddaa camru haddaa cammaaraad disheen cammaar markii uu dhimanayey muxuu lahaa marka way wada aamuseen marka kii dilay baa yimi ee ibnu juni sakuni lo odhan jiray subxaan allah deetana wuxuu yidhi wuxuu lahaa camaar alyawm alqa alaxiba muxammadan axisba maanta ayaan la kulmayaa buu leeyahay dadkii aan jecla maxamed iyo xisbigoodii camru bn lacas wuxuu yidhi yes adiga ayaa dilay adaa ka dambeeyey dilkiis haddaad sidaa samaysayna ilaahay baad cadho gelisay ogow subxaan allah marka xadiisku xadiis caana buu ahaa oo eh, saxaabadu intooda badan oo dhan ay ogaayeen walaalayaal arrintii warkaa waxay ku dhex faaftay ban nidhi ciidankii muslimiinta gaar ahaan labadii dhanba dee labadii dhan ciidankii cali bn abi taalib iyo ciidankii mucaawiya laakiin dhabarjab waxay ku noqotay ciidankii mucaawiya uu hogaaminaya ayay dhabarjab ku noqotay leanna waxaa muuqatay markaa inay iyagu yihiin qolada markaa xadgudbaysa albuqo taqtuluka alfiat albaghiya waxa ku dilaysa labada qole ee muslimiinta qolada markaa yaro xadgudbaysa marka labada qoleba waa laba qoloo muslimiina waxaana ay sheegaan markaa khawaarijtu ama waxay sheegaan shiicadu wax ka jiraa ma jiraan labada qole islaaye waxayan laba qoloo muslimiina fitna dhex martay dilkii cuthmaan baa laysku qabsaday labada qoloba laba qolo muslimiina bay ahaayeen inay muslimiin yihiin oo ay muslimiin islayn karaan oo mu'miniina islayn karaanna qur'aankayda ku jirta wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala marka ay islaayaan laba qolo oo markaa mu'miniina faaslixuu baynahumaa heshiisii fainbaqat ixdaahuma cala lukhra faqatilu alatii tabaqii xata tafiya ila amri illah fain faat faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin inama almuuminuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacalakum turxamuun ayuu alla leeyahy subxaanahu wa tacala marka muuminiintu way islayn karaan laba muuminiin oo fitna way dhex mari karaysa subxaan allah laakiin labada mu'miniin ee islaynayay yamaa xaqa taagnaa ama dhankeebaa jirta waxay u jirta markaa dhanka cali bn abi aalib weliba waxaana u daliila xadiiskii e, saciid ibn alkhudriy radi allahu canhu uu tilmaamayo u nebigu leey calayhi salaatu wasalaam fitna ayaa dhex mari doonta laba qolo oo muslimiina laakiin qolada qolaa jirta markaa adina ila alxaqi ku dhow xagga xaqa qola ayaa markaa waxay u janjeedha xaqa xaqa waxa weeye qoladaasi markaa waa qoladii cali ibn abi aalib radia allahu canhu ardaa sidoo kale xadiiska markii dagaaladani ay dhaceen cali bn abi aalib markii uu geeriyooday kadib waxaa xilka la wareegay xasan ibn caliy radi allahu canhuma marka xasan wuu ka tanaasulay jagadii madaxtinimada markuu lix bilood u hayay ayuu ka tanaasulay dabade wuxuuna uga tanaasulay mucaawiya bn abi sufyaan nebiguna wuxuu sii sheegay sal allahu aleyh wasalam inuu dhahay ina bni hada sayidun wiilkaygan marka xasan ibnu cali la idhaahdo waa sayid waa nin mudane ah waa nin madax ah oo ilaahay wuxuu ku heshiisiinayaa laba qolo oo muuminiina waa xadiis caana ah, xadiiskaas waana xadiis saxiixa marka waxay tilmaamaysaa labadii qole meesha isku leynayey inay ahaan laba qolo muslimiina laakiin marka la eego dhanka xaqa ah yamaa xaqa u dhowaa qolada cali ibn abi taalib ayaa xaqa u dhowaa waana sida ay qabaan culammada muslimiinta gaar ahaan culammada ahlusunna waljamaca ama culammada sunniyiinta oo dhan walaalayaal arrintii marka waxay gaadhay dilkii camaar ibn yaasir radi allahu canhuma ayaa waxay gaadhay marka mucaawiya iyo camru bn alcaas warkiibaa gaadhay sidoo kale ciidanka mucaawiye waxaa ku jiray de badan oo saxaaba ah waxaa ka mid ah cabdillahi bn camru bn alcaas radi allahu canh ninkaasina wuxuu ka mid ahaa cabaadilada ragga ugu culumaysan buu ka mid lahaa waxaa jira afar saxaabiyo la dhaho maxay cabaadila waa cabdillahi bn camru bn alcaas iyo cabdillahi bn cumar ibn lkhadaab iyo cabdillahi bn zubayr radiallahu canhuma iyo markaa cabdillahi bn jacfar ibn abi talib waa cabaadila ayaa la dhadaa ragga waa rag fuqaha ah waa dad culamo ah waa dad aqoonyahana kana mida raasikhuna fi lcilm yani dadka aan odhan karno cilmiga ayaa ku raasukhay marka cabdillahi bni camr bn alcaas radiallahu canhuma wuxuu ka mid ahaa ragga cilmiga ku raasukhay ee aadka cilmiga badan uga dhexlay nebiga sala allahu aleyh wasalam marka wuxuu u tegey aabbihii iyo markaa oo camru bn alcaas ah iyo mucaawiya uu tegey wuxuu leeyahay maanta wixii dhacay waa ogteydin waxa aynu dilnay ninkii la odhan jiray camaar ibnu yaasir radi allahu canhuma nebiguna wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam cidda ku dilaysaa taqtuluka alfi'at albaaqiya waxa ku dilaysa camaarow labada qolo qolada yaro xadgudbaysa ayaa ku dilaysa marka arrintii way qadhadhaatay ciidankii wuu niyad jabay markaa mucaawiya u hogaaminaya ama ahlu shaam way niyad jabeen markii camaar meeshii lagu dilay radi allahu canhuma dabadeedna waxaa dhacday arrinta cajiibka arrin adaka yani waa garaad garaadka waxaynu nidhi mucaawiya iyo camru bn alcaas labadaas saxaabi waxay ahayn rag aad u garaad badan oo caqli badan bay ahayn bal ee la dhaho waa daahiya min duhaati alcarab waa ragga ugu caqliga badan carab oo dhan camru bn alcaas baa number one ah waxaa kusoo xiga mucaawiya bn abi sufyaan iyo mugiira bnu shucba saddexdaa nin iyo ziyaad ibnu ubayi baa soo raaca afartaa nin waxa weeye markaa ragga ugu markaa maskaxda badan ama ugu caqliga badan leh subxaan allah marka arrintii way qadhaadhaatay ciidankiisii wuu niyadtabay maxaad samaynaysa marka way fakereen waxay dhaheen inagu maynaan dilin camar ibnu yaasir waxaa dilay ciddii keentay goobta oday sagaashan jir ah ciddii goobta keentay ayaa disho ka dambaysay subxaan allah <laughs> wax lala yaabo fikrad iyo aragti cajiiba ah. odaygan sagaashan jirka ah goobta yaa keenay waxaa keenay ciidanka cali bn abi aalib radi allahu canhuma odayga haddaba ciddii keentay marka goobta ayaa ahay ciddii dishay warkii baa ku faafay markaa ciidankii eh, mucaawiya radi allahu canhuma uu hogaaminayey deetana waxay dheheen anagu manaan dilin camaar anagu kamanaan dembini mana nihin fi'ati albaaqiya xadgudbaysa anagu ma nihin sababtoo ah kamanaan dembaynin anagu dilkii cammaar ee dilka cammaar waxaa sababay ciddii keentay goobta oday weyn oo sagaashan jira ciddii goobta keentay ayaa ka dembaysay subxaana allah aduu calaa kulli xaal waxooga niyadooda ha usoo dhisanto ama meeshii dagaalkii waa kasii socday laakiin waxa markaa niyadsami helay oo si fiican markaa eh, u degay oo ogaaday inay sugan yihiin ama qolada xaqa ku sugan inay tahay qoladii uu hogaaminayey caliy bn abi aalib radi allahu canhu arda dagaal bay qaadeen markaa weeraray ku qaadeen eh, waa laysku madhay maalinta ilama iyo xitaa la dhaho seefihiibaa burburay oo warmihiibaa afafkii jabeen wixii hub la haystayba waa laysla dhacay dhagxaan bay gaadhay iyon gacmaha laysula tago iyon ciid laysku shubo subxaan allah arrintii way qadhaadhatay markaa walaalayaal ugu dambaynna xaggii guusha waxay ay u caddaatay ama ay u muuqatay inay guushu raacayso qoladii uu hogaaminayay caliy ibn abi aalib radia allahu canhu sababtuna waxay ahayd ninkii odhan jiray ashtara nukhaci nin buu ahaa e, marka qaybtii maymanada dhankii midigta ee ciidanka cali ayuu hogaaminayey weerar buu ku qaaday marka dhankii maysarada ahayd ee ciidankii sham ka yimi mucaawiya wuu jabiyey marka ciidankoodii wuu jabay qola way firdhatay way ordeen markay arrintii haddana qadhaadhatay oo ay arkeen mucaawiya iyo camru bn alcaas in ciidankoodii uu jabayo oo cagta la marinayo oo laga horeeyo ayaa arrin kaloo cajiiba baa dhacday haddana subxaan allah saxaabiga la dhahda camru bn alcaas ayaa markuu arkay in ciidankii uu jabay oo markaa ay khalaas wax yarun ka hadhsan tahay intaa in la un ayuu wuxuu ogaaday markiiba in ciidankan in dib loo abaabulo markaa de diba intay usoo noqdaan dib in loo abaabulo farsamuu keenay maxaad samaynaysaa marka marka waxaa lasoo qaaday masaaxiftii kutubtii qur-aanka ahayd baa lasoo qaaday subxaan allah deetana waran baa laga taagay kitaabkii qur-aankabaa lasoo qaaday deetana waran baasaa looga taagaya waxay leeyihiin kitaabka qur-aanka ayaa inoo dhexeeya heshiis baynu doonin kitaabka qur-aanku wuxuu dhaho ayaynu ku heshiinin subxaan allah marka masaaxiftii baas warankiisaa looga taag taagay fikraddu waxay ahayd walaalayaal wuxuu dhahay camru bn alcaas nin daahiya buu ahaa nin aad u garaad badan buu ahaa wuxuu yidhi kow masxafka markaynu sare u taagno way joogayaan buu yidhi markay kitaabka qur-aanka ay arkaan ciidanka cali bn abi taalib way istaagayaan oo markay arkaan kitaabka qur-aanka way istaagayaan sababtaa waxaa ku jira dad badanoo oo qura ah dad qura ah oo arrintooda aynoo dambayso aynu ka sheekayn doonaa insha allahu tacala labada dhanba qura'da ama dadka qur'aanka akhriyey way ku jiraan arrin kalena way leeyihiin subxaan allah ama qiso kale ama taariikh kaleo dheer bay leeyihiin waynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka wuxuu dhahay camru bn alcaas markaynu kitaabka ama masaaxiifta aynu cirka u taagno way joogayaan hadday diidaan xitaa inay joogaanna way iskhilaafayaan marka khilaaf dhexdooda marka uu soo dhex galo waa la isqabsanaya kol haddii la isqabsadana inaguna ciidankeennii aynu dib isu abaalubuulaynaynaa deetana waynu soo noqonaynaa inagoo wax iska dhicin karayna marka farsamay ahayd ama xeelad bay ahayd xeeladaas ayaa dhacday maxaa ka dembeeyey walaalayaal ma ciidankii cali bn abi taalib ayaa cagta sii mariyay intii kale mise khilaaf ayaa yimi iyo isqabqabsi ayaa yimi iyo masxafkii iyo kutubtii qur-aanka hidi sare loo qaday ayaa laysku qabsaday arrintaasi waynoo dambaynaysaa insha allahu tacaala mawduuceenna mawduuca xiga ayaynu kaga warrami doonnaa insha allahu tacaala iyo arrinta khawaarijta iyo meesha ay ka yimaadeen iyo afkaarta ay ay rumaysan yihiin oo markii ugu horreysay soo shacbixi doonta oo aynu ka arki doonno marka taariikhda halka aynu ka arki doonno aynu ka dheehan kar doonno insha allahu tacaala ayaynu kaga warrami doonaa mawduuceena kale ee soo socda insha allahu tacaala hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakatu